alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wausalii wausalimu calaa rasuuli اllaah wacalaa aalihi wasaxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wabacd qaala almusanifu raximah llahu tacaala raxmata waasica baabu maa yuujibu lqusla wa sifatuh baab wuxuu u yahay wixii maydh waajibiyaa iyo sifada markaa loo maydhanayo taasi buu baabu yahay wayajibu alquslu maydhii waa waajibtaa min aljanaabati bay ka waajibtaa janaabadii oo janaabadii maydhii waa ka waajibaysaa wahiya janaabaduna inzaalu lmaniyi manidu inay soo degto weeye biwad'in galmo ay ku soo degto aw hayrihi ama galmo waxaan ahayn maalan ama ixtilaam ha ku soo baxdo ama istimnaa uu isagu iska keenay ha ku soo baxdo ama galmo ha ku soo baxdo mar hadday ku soo baxday calaa sabiili lada qaab macaansiya ah mar hadday ku soo baxday oo aanay xanuun ahaan ku soo bixin maydh bay waajibinaysaa ama hadday xanuun ahaan iyo waxyaabaha ku soo baxdo iska soconayso ama markay doonto marmar iska daadanayso xaalaadka noocaasiya maydh ma keenayso wax maydho ay keenaysaa ma jirto ee wayse jabuunbay keeni amaa marka ay ama galmaha ku soo baxdo ama qaab kale ha ku soo baxdo ee ay arrimaha noocaasiya ku timaaddo oo calaa sabiili lada qaab markaa uu macaansanayo ay kaga soo baxdo ama ha hurdo ama ha soo jeediye maydh bay keenaysaa aw iltiqaa' alkhitaanayn jinaabadii waxay ku iman kartaa labadii gudnaa inay kulmaan oo bimacnaa galma meeshii ka dhacdo oo hadday doonto manibayay soo bixine haddii labada xubin kulmaan oo galma dhacdo iyadana maydh bay waajibinaysaa wa khuruuju dami اlxayd caadada dhiiggeedii soo bixistiisina maydh bay keeni iyo wanifaasi dhiiggii afartan baxa ee dhigrelmada labadaasina maydh bay keenayaan oo dhiigga caadaduna maydh buu keenaa oo hadhow waa laga maydhan dhiigga afartan baxuna ee dhalmaduna sidaasi leegwy wa mowtu dhimashadiina maydh bay keeni dhimashadiina maydh bay keenaysaa dadka nool ku waajibaysa inay maydhaan maydka mawdkaasi iyo geeridaasi oo hayru shahiidi kii shahiidka ahaa hayrkii ah oo ka shahiidka ah lama maydho shahiidulmacraka lama maydho goob dagaaleedka qofka ku dhintaa lama maydho oo jihaadka gaalada lagula jiro cidda ku dhimata ee goobta ku geeriyoota ciddaasina la maydhi maayo wa islaamu lkaafir gaalka muslimidiisii iyaduna maydh bay keenaysaa markaa shiikhu wuxuu geliyey qaybta waajibaadka ah waana qowl ka mid a ah aqwaasha ahlulcilmiga ahlulcilmiga in badanna waxay tilmaamayaan inay sunno tahay oo waxba aanay waajib ahayn waana qowlka aad mooddo inuu siiba fiican yahay iyadoo labada qowlba xooggooda leeyihiin qaala tacaala alle wuxuu yidhi wain kuntum junuban faطaharuu wain kuntum junuban faطaharuu alle wuxuu tilmaamay haddaad tihiin kuwo jinaabo qaba markaa maydha faطaharuu isطaahiriya bimacnaa maydha wa qaala tacaala alle wuxuu tilmaamoo kale walaa taqrabuuhunna dumarkii ha u dhowaanina xataa yadhurna ilaa ay ka daahiroobayaan faidaa tadaharna markay isdaahiriyaan ee bimacnaa ay maydhaan faatuuhunna u taga faatuuhunna min xayu amarakum ullah faatuuhunna uga taga min xayu amarakum ullah halkii alla idi faray uga taga waxa uu tilmaamayaa ay yanii waxaa macnuhu yabu ida اqtasalna markay maydhaan oo waxa uu alla tilmaamay dumarkii ha u dhowaanina ilaa ay ka daahiroobayaan bimacnaa ilaa dhiigu ka go'ayo marka ay isdaahiriyaan ee ay dahaaro qaataan fa'tuuhunna min xayثu amarakum اllah waxaa uga tagtaan halkii alle subxaanaه wa tacaala uu amray in looga tago bimacnaa xubin tarankii waqad amara nebiyu nebigu wuxuu kaloo amray sala اllahu alيه waslm bilqusli maydh min taqsiili اlmeyit meydka maydhistiisana nebigu mayd buu ka amray oo cidii maydhka maydhaha ha maydhata buu yihi lakin waa calaa sabiil ااstixbaab calى اlqowl الصaxiix waxba waajib maaha waa sunne wa amara wuu amray man aslama ciddii muslimtayna an yaktasila inuu maydho oo qaarkood oo muslimay ma wada amri nebigu mid kastaba eh ayuu amray inay maydhaan taasina waa amru liljamiic macnaa dhammaan in la amray oo kale ayay ka dhigan tahay qaabkaasi bay u leeyihiin waa waajib qolyaha kale ahlulcilmiguna waxay leeyihiin mar haddaanay arrin iska caanbaxday oo mar kasta cid kasta la amro ahayn waxaa gaalo soo muslimaysay amarka way ka sarfinaysaa waajibka oo calaa sabiili اlistixbaab ayay u sarfin qowlkaasaana fiican wa ama صifaةu qusli الnabiyi salى اllahu alيyh waslm min aljanaaba amaa qaabku uga maydhan jiray nebigu janaabada miyaa fa kaana wuxua yaqsilu kii maydha farjahu xubin tarankiisa awalan u horayn ugu horayn istijo ayuu samayn jiray si waxyaabihii galmada ka raacay ay markaa uu isaga maydho uma intaa kadibna yatawada'u waa weysaysan jiray wuduu'an kaamilan weyse dhamaystiran weyse dhammaystiran ayuu weysaysan jiray oo fii bacdi alaxyaan waa soo aroortay weyse dhammaystiran marmarka mararka qaarkoodna addimadoo la dib dhigay oo weysada inta kale inta la waday addimada dib loo reebay uma intaa kadibna yaxii waa ku shubi jiray almaaa biyaha calaa ra'sihi madaxiisa alaasan saddex jeer buu xantoobin jiray oo uu ku shubi jiray yurawiihi isagoo ku cokanaysiinaya bidaalika arrinka iyada ah oo timaha markaa dhex gelinaya uma intaa kadibna yafiidu waa ku shubayo waa ku burqinaya almaaa biyaha calaa saa'iri jasadihi jidhka baaqigiisa markuu madaxa waxoogaa ku dharbiyo biyaha ku shubo kadibna jidhka kale ayuu ku sii daynayo biyaha uu wada gaadhsiinaya uma intaa kadibna yaksulu waa maydhayay rijlayhi labadiisa adin bimaxallin aakhar meel kaleu ku maydhayay oo halkii horu ka dhaqaaqayay marka ma marka hore lugaha iyadaan la maydhin baa sidooda loo dibdhigi mise sidaan shiikhu sheegay labada riwaaya waxaa lagu jamcinayaa isku hal mar arinta in la isticmaalo la yidhaahdo marka hore luga maydh bay ahayd weysadu oo macladimada waa la maydhay mar labaadkii dambena waxyaabihii daadaadadkii dhulka ka soo raaciyo dhoobada haddii ku yara dulduushay wax la a ayaa halkii inta laga dhaqaaqo lugaha uun layska sii maydhayaa maydh kaloo ziyaada ah marka isagu labadiiba waa jamciyo wuxuu yidhi uma yaqsulu rijlayhi bimaxalin aakhar waxa weeye wuxuu ku markaa maydhayaa lugihii meel kale halkiibuu ka yara dhaqaaqay deedna lugihiibuu maydhay saasay maydha ugu dhammaato marka hore waa istijooday kadib waa weysaystay kadib madaxuu waxoogaa biyaa ku dharbiyey oo saddex jeer ku shubay oo xantoobiyey intaa kadibna jidhkii oo dhan buu raaciyey halkii uu taagnaabuu ka yara dhaqaaqo addimadii buu mar labaad maydho khalaas saasay ku dhammaato wاlfardu min haada intaa waxaa ka waajiba intaasi waa iska calaa sabiili istixbaab waa sunne laakiin waxaa ka waajib ah oo lagama maarmaan ah qaslu jamiici اlbadan jidhku siduu u dhan yahay in la maydho iyo wamaa taxta shucuur wixii ka hooseeya timaha alkhafiifati fudud iyo wاlkaiifa kuwa culus ee cufmay dirkaba wallahu aclam intaasoo dhanna waxaa kaaga filan buu yidhi inaad biyaha uun jidhka wada gaadhsiiso timaha hoostoodana xitaa kuray ku tahay haddii timahaagu cufmeen iyo waxa la mid ah inaad guntooda geliso biyaha hal mar uun muhiimaddu waa inta ah. laakiin qaabkan kaleynu tilmaamayna istijaa la horraysiinayaa sidaanaa la yeelaya ilaa akhirihi waa iska sunna eh, haddaad hal mar biyaha saa u muquurto xagga kale uga baxdo maydhi waa kuu xasishay waa kuu dhanta wax kale uma baahda haddaanad gacmahaba jidhka taabsiin hal mar biyaasaa u gasho ka baxdo waad maydh qabtaa ama aad roobka isu dhigto oo tahay roobkaa ku maydhaya gacmahaba dhaqaajin wadaata hayguda eeddaa waa maydhi waa kuu xasilaysa <clears throat> maydhi waa soo xasilaysa baabu tayamum gagabaysiga baabkiisii haadaa maxallo wa huwa gegabaysigu annowcu الثaani min aلطahaara noocii labaad ee طahaarada wey maadaamoo طahaarada ima bilmaa wa ima bituraab ay ahayd imaa in biyo lagu طahaaro qaato iyo ima bedelulmaa biyaha bedelkooda oo waxa weeyaan ciidiya wixii la mida ah in lagu طahaaro qaato marka noocii labaad buu gelaya wa huwa isaguna bedelun can ilmaa tayamumkani wuxuu beddel ka yahay biyaha idaa tacadara markay suuroobi weydo isticmaalu ulmaa biyaha isticmaalkoodii liacdaa'i ahaara loo isticmaalo xubnaha dahaarada aw bacdihaa ama qayribteed loo isticmaalaa markay suuroobi weydo oo maxaa dhacaya waa licadamihi biyo la'aan أو خوف dararin ama in dhib looga boqo bisticmaali isticmaalkiisa waxaa lagu soo ururiyaa cibaaradaa in la yidhaahdo waa alcajzu can isticmaali اlmaa xisan aw sharcan waa in biyihii laga caajiso in la isticmaalo si xisi ah si la dareemayo oo bimacnaa biyoba lama hayo aw sharcan baa looga caajisay oo biyii waa yaalaane maanic kalaa qumay oo wax kalaa jira sida inaad jidhka uga baqaysa xanuun haddaad biyaha isticmaasho waad ku bukoonaysa ama qabowgoodabaad ka werwerto waxaad leedahay waa halisba in aan markaa dhibaata iga soo gaadho ama waxa weeye nafahaaga uga biqi maysida xayawaan muxtarama u baahan oo neef aad u haraaday baa meesha jooga ama adaaba naftaada ula baahan waxaad leedahay haddaan ku weysaysto meeshan aan ku beegnahayna waa meel bahgooye ah oo cidimo taallo in haraad naftu iga baxdaan ka baqaya ha iskaga weysaysanina hayso biyahaaga sidoo iska gegabayso ama waxa weeye cid kale oo muxtaramabaa u baahan oo cid kalaa kuleh war adigu uma baahnin aniga isii anigu waa haraadnahay adigu almuhim haddii ay meeshii timaado cajzi biyo la'aan ah ama biyihii waa yaalaane maanic kalaa jira sida in biyuhu dhib kuu kordhinayaan haddaad isticmaasho dhib baa kaa soo gaadhaya ama cid baa u baahan ama naftaada ha noqoto ama waxa weeye qof kaloo bani aadama ha noqoto ama xayawaan kaloo noole kaloo muxtarama ha noqoto ayaa u baahan xaaladda noocaasiya waxay noqonaysaa inuu gagabaysiga ku banaanaanayo waa labadaa qodobe uu ku soo ururiyey ee uu yidhi haddii ay suuroobi weydo isticmaalulmaa liacdaa'i dahaara loo isticmaalo acdaada dahaarada dahaaradaasi ama weysadii ha noqoto ama tii ahayd ha noqoto oo markaa acdaa dahaara ay noqonayso xubnahoo dhanba ama xubnihii afarta ahaa ha noqoto weysadii ha noqoto aw bacdihaa ama qaybteed ayaanay suuragal ka ahayn oo jidka inta kale biyaha waa lala aqbali karaya xubin baan la mari karayn oo teeda u yaaban ama biyahaaban kugu fillayn oo biyihii baan ku wada deeqayn xaaladdaasi oo kale waxay noqonaysaa biyihii cudurdaarku wuxuu kaga yimi qofka xubnihii qaar ka mid a si kastaba ha noqotee haddii biyihii xubnihii dahaarada ay suuroobi weydo in loo isticmaalo oo licadamihi biyo la'aan baaba dhacday oo falam tajiduu maaan fatayamamuu weeye aw khawfa dararin biisticmaalihi ama dhib baabuu kaga baqaya isticmaalkiisa marka ama waxyaabaha kale la midka ah sida in cid kale u baahan tahay xayawaan muxtaramaaba u baahan oo biyo inaad ku weysaysato iyo qof ka haraadan in la siiyaabay joogta lagu weysaysan maaye ka haraadan baa la siinay hadduu doono haraadku xitaa ha noqdo ma'aalan dib ha noqdo hadaba maaha laakiin dib baad u baqaysaa waxaad leedahay hadda dhibaato ma qabo maasha allah biyana waa haystaa waa cabayo waa wacna laakiin waxaan ka baqayaa waan sii socdaa mar dhow markaan halkaa maro inaan cidna waayo ha raadana ha iskaga weysaysanina hayso biyahaaga hayso iska gegabayso oo fa yaquumu turaabu ciiddii waxay istaagaysaa markaasoo kale maqaam almaa bartii biyahii istaagaysaa بأن ينوي sida waa inuu niyoodo rafca maa calayhi min alaxdaad inuu kor yeelo wixii korkiisa ah oo axdaad ah xadad yaalo oo ciiddani waxay markaa maanta wax ka taraysaa waa xadauun xadakuna arin ictibaariya buu ahaa oo yaquumu bilcadaa oo diidaya sixata salaa yamnacu sixata laakiin nijaaso waxba ka tari maayo oo sheikhu min alaxdaaث markaa uuna yidhi waxaad mooddaa inuu ku naqdinayo aqwaasha qolyihii odhan jiray nijaasada lafteeda waa loo tayamumaa oo shaikhulislaam ibnu taymiya laftiisu ka mid yahay qowlkaasina qowl saxa maaha oo nijaaso looma tayamumo eh axdaadta xadaث asqar ama akbar kugu dhacay daraaddii baa loo tayamumaa in nijaaso meel kaaga taalla tayamum ma galo qowlka saxiixay waa kaa marka tayamumku wuxuu wax ka tarayaa weyse jab iyo maydh u baahaansho qofku maydh u baahan yahay oo uu leeyahay maydh baa liigu leeyahy labadaa qodobun bay wax ka taraysa laakiin nijaaso waxba kaaga tari mayso uma intaa kadibna yaquula wuxuu odhanayaa bismi illaah marka waxa weeye uu rabo inuu iska daahiriyo xadakii bismi llah buu odhan uma intaa kadibna yadrib aturaaba ciidduu ku dhufanayaa biyadayhi gacmihiisa labadiisa gacmood biyadayhi maratan waaxida hal mar buu ku dhufanaya waana sida ugu saxiixsan waana sida ugu saxiixsan qaababka markaa soo arooray qaabkaasa ugu saxiixsan oo daliilkeedu markaa ugu xoog badan yahay xadiiska camaar ibnu yaasir saxiixaanka iyo keyrkiiba marka waxay noqonaysaa hal mar inaad labada gacmood dhulka ku dhufato ama meesha aad ku gegabaysanayso ama derbi yaraa wax lehiyo ciid iyo xuun dee wax wejiga wax kaga raaci karaan leh ha noqoto waa inaad hal mar ku dhufataa dabadeedna yamsaxu wuu ku masaxayaa bihimaa jamiica wejhi wejigu siduu u dhan yahay iyo wa jamiicu kafayhi labadiisaa kaf intaa jalaq layda say u dhan yihiin buu ku masixi markuu wejiga mariyo labadanna waa marinaya fain daraba maratayni falaa ba'sa hadduu laba jeer ku dhufto dhulkana dhib ma laha buyo marna wejiga u qaado marna gacmaha marka shiikhu kaanama aqwaashii ahlulcilmiga laba qowloo ka mid ah inuu jamciyey oo uu qowlna leeyahay waa sida xoog badan ka kalena leeyahay laa ba'sa bihi laakiin runtii saxiixu wuxuu yahay sida horoo qura inay sax tahay oo sidan labaad ee laba ku dhufashadu aanay sax ahayn laakiin waiska masaladu maadaama ijtihaad geli karo dee qofka sida kale ku taga haba laga xoog badnaadee laa cayba calayhi hadduu rabbi saa uga diin dhaganayo laakiin qowlka horea xoog badan qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi falam tajiduu maaan biyo aydaan helin fatayamamuu gagabaysta saciidan ayiban markaas saciid ayib ah ku gagabaysta saciidku muxuuha ah looga jeedaa maciid mise kul ma calaa wajhi اlardi min jinsi اlardi fahuwa saciid mise wax kastoo dhulka korkiisa ah oo jinsigaa dhulkana ka soo ahaaday waxa weeye wuxuu noqonayaa saciid qowlkaa dambaana fiican oo wax kasta oo dhul xaggiika ama dhagax sisiba ha noqdo ama ciid ha noqdo ama ciidda noocyadeeda kala duwan ha noqdo yacni inuu min asaciid ayib yahay qowlkaasi baa fiican famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiinna iyo waaydiikum gacmihiinna minhu xaggiisa wax kaga masaxa maa yuriidu llaahu alla idilama rabo liyajcala inuu yeelo calaykum korkiina min xarajin wax dhib ah walaakiin hadalka lagu noqoyo yuriidu waa rabaa alle liyudahirakum inuu idaahir yeelo iyo waliyutima inuu dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiisa korkiinna uu ku dhammaystiro calaykum korkiinna lacalakum waxaa mudantihiin tashkuruuna alle ina mahadisaan baa mudan tihiin ayadaasa u daliilah adilada kale ee dee xadiista iyo ijmaaca iyo intubana waa sugan tahay waana kii shiikhu hore usoo tilmaamay masalada hal daliil inuu ku gaabsanayo haduu daliil quroo min alkitaabi wasunna uu keeno inay kaga filan tahay maadaama uu hadalka rabo inuu soo gaabiyo innaga lafteenuna dariiqadaasaynu maraynaayo hadalka inaynu gaabinaa baynu doonaynaa maadaama wakhtiga iyo bal kitaabku laga yaabo inaanay islahayn وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وxuu yihi أعطيtu waxa lay siiyey خمسا شhan lam يucطahuna aan la siinin أxad mid oo min aلأنbiyaaءi ambiyada ka mida qablii aniga hortay aan la siin أxad ambiyada ka mida qof ambiyada ka oo iga horeeya aan la siin ayaa aniga laysiiyey buu nebigu sala allahu aleyh wasalam nusirtu waa laygu gargaaray birucbi argagax masiirata shahrin bil in loo socdo waa qodobka koowaade waxyaabaha alla nebiga siiyey sala allahu aleyh wasalam cid kastoo dariiqiisa martaana ay nasiib ku leedahay waxaa ka mid ah in waxa weeye nebiga bil in loo socdo gaalada markuu u soo jiro argagax iyo rucbi alla ku ridayo cid kastoo hadyiga nebiga raacdaana waa sidaa oo waxaad arkaysaa markay ummadda muslimiintu u soo jeesato dariiqa saxda ah ee nasriga ay ku helayaan gaaladu ka qaaradda u shisheeya joogaa waxa weeye waa argagaxaya markaasuu bawdyo isla dhacaya laakiin marka waxa weeye muslimiintu ay dariiqa hadyiga nebiga ka weecdaan waa ka tilmaamay nebigu in gaaladu ku soo dhiiranayso oo mahaabadii iyo haybaysigii quluubtooda laga siibayo oo dabeedna dulliga iyo rucbiga markaa lagu tuurayo dadka muslimiinta ah gaaladuna isugu yeedhanayaan sida waxa weeye dadka xeedhada isugu yeedhanaya markay cunayaan ay isugu yeedhaan ama inta hadiga nebiga lagu sugan yahay gaaladaa rucbiga iyo dulligu ku wareegaya marka kalese muslimiinta lagu intixaamaya oo gaalkii wa iskaga kaa soo dhiiranaya wax kaa qabtaba waa la waa'aya laakiin nebiga waxaa loogu gargaaray bil in loo socdo hadda bil uu u soconaya maba gaadhayo baryahan ayay bawdiyahaas la dhacayaan mar allaaliya marka le waydi ku soo jahayste oo bil dabadeed buu idii imanaya yaa naftuba ka sii baxaysaa waa waxyaaba alla gargaaray wey ciddii hadyigiisa raacdaana waa nasiib bay ku leedo waa ariiqadeedu qaabkaasi bay noqonaysaa bal waxaad arkaysaa caalimka quree ahlu sunne marka culamaau ahlilbidac markaa min jamiic awaa'if argagax bay ka qabaan argagax haddii la yidhahdo wuu idinku hadlayaa ama kelmad buu idu odhanayaa waxa wey argagax bay ka qabaan kelmaddaasaa gantaalkaga dhigi maysa oo markiiba waxa weeyaan ay raadaynaysaa hadda wax weyn ba laguma odhan haddii kelimad qura lagu tuuro yaxsabuuna kula sayxatin calayhim hum اlcadow yacnii cid kasta oo hadyiga khilaafta cidda hadyiga nebiga ku sugan baqdin bay ka qabaan iska gaara oo dulli baa la saaraya isagoo laga yaabo inuu kaa cilmi badan yahay oo kaa ciidamo badan yahay ayaa misnaa laga yaabaa kelmadda aad ku odhanaysaa inay dhibayso marka nebigu wuxuu leeyahy waxa laygu gargaaro aniga alle isiiyey ciddii hadyigiisa raacdaana nasiib bay ku leedahay dhammaan arrimahane waxa weeye in markaa gaaladu bil in loo socdo argagax uu ku dhaco rucbi alla inuu ku tuuro wa jucilat liya alardu masjida waطahuura waxaa kaloo layga dhigay dhulkii waxa weeye meel lagu tukado iyo طahuur mid lagu dahaaro qaato dahuur waa daahira mudahira oo waduu waa wixii lagu weysaysanayey dahuur waa wixii lagu dahaaro qaadanayey saxuur waa saxuurtii la cunayey macnaha marka la godana ficilka ay noqdaan wuduu waa weysaysigii yani suxuur waa suxuurta isticmaalkeedii marka duhuur waa dahaaro qaadashadii marka dahuur baa layga dhigay waa dahuur bifatxi daa yani wax lagu dahaaro qaataa layga dhigay dhulka iyo meel lagu tukado oo meel gaaroo lay odhanaya masaajidaduma salaadu kaaga ansaxaysaa ma jirto meel kasta yani waa makaan lagu tukan karo meel kastoo dhulka ka midana waa makaan lagu dahaaro qaadan karo oo intaad gacmaha ku dhufato ismari karto fa ayumaa rajulin ninkiioo adrakatu ay soo haleesho asalaatu salaadu falyusalli ha tukado nin oo salaadii soo haleeshaa marka ha tukado wa uxilat liya alghanaa'im waxaa kaloo lay xalaaleeyey buu iminku haniimooyinka ummadii hore xalaal uma ahayn ummadda nebigaa loo xalaaleeyey qodob kastoo qodobadan ka midana nebiga waa lala leeyahay oo waxa weeye nasiib bay ku leeyahay qofka hadyigiisa raacaya marka haniimadana waa lay xalaaleeyey buu gaalada laga soo qabsanayo naar cunaysoo samada uga soo degaysaana ma jirto meel lagu gubayaana ma jirto waxa weeye ummadda muslimiinta ayaa leh hadday dagaal galaan waxay gaalada ka qabsadaan walam taxila liaxadin qabli axad aniga iga horreeyana xalaalo ma ahayn buyi nebigu sala allah aleh wasalam anaa laakiin lay xalaaleeyey ummaddaydana saasay xalaal ugu tahay wacdiitu shafaaca shafaacada ayaa lay siiyey buyi shafaacada weyne cudmada ah nebigaa la siiyey sala allah aleh wasalam cid kastoo hadyigiisa raacdayna nasiib bay ku leedahay oo shafaacada waxbay ku leedahay oo dee nebigoo qora shafaaco qaadi maaye intaasoo ummadood oo ahlulkhayr a ah shafaaco qaadaya laakiin shafaacada u weyn nebigaa iskale sala allahu aleyh wasalam wa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu aleyh wasalam yubcau mid loo diro ilaa qowmihi khaasa reer tolkiibaa si gaara loogu diri jiray wa bucitu waa la iila diray waa la ii diray ila annaasi caama dadkaas si guud iyo inse aqalayn hawya nebigaa loo diray sala allah aleh wasalam isagoo cid uu u gaar yahay haba yaraati ma jirto cid kastoo hadyigiisa ku baaqaysana waxa weeyaan waa sidaa weey oo dacwadda waxaa la rabaa inay gaadhsiiyaan jin iyo insiba ciddii alleh subxaana wa tacaala uu dacwadooda ku anfaco ee cid gaaroo aynu leenahay ciddaasaanu dacwadda u sidnaa ma jirto hadduu cad yahay iyo hadduu madow yahay haduu cas yahayba codkeennu cid kastoo uu gaadho oo ina fahanto waxaynu ku hadlayno yani dacwadda waa u sidnaa waana ugu yeedhaynaa diin cid ku gaara ma marka nebigu wuxuu tilmaamay sala اllau alayh wasalam umuuraha shanta ah in waxa weeye la siiyey cid markaa ka horaysay oo kuwaa la siiyeyna aanay jirin waman calayhi xadaثu asqar ciddii xadas yari korkiisa yahay lam yaxila lahu xalaal uma aha an yusaliya inuu tukado ciddii xadas yar saaran tahay inuu tukado xaquma laha waayo salaadda maxaa la aqbalaa dee marka qofku dahaaro qabo ama man axdaa ma suurogalaha inuu tukado xataa yatawada ilaa uu ka weysiisanayo marka qof xadas qaba salaad ma tukado في xaali اkhtiyaar marka arrintu isku toosan tahay ama fii xaali daruura dee iyada waa hadad haddaad biyo weydo ciidna weydo de adoo tabtaada ah faaqidu dahurayn isagoo sidiisa abuu ku tukan waana ka ansaxaysa laakiin fii xaali اlاkhtiyaar inta arrintu toosan tahay aanay daruuro iyo dani kugu qasabtay ahayn qof xadas qabaa salaad ma tukan karo ilaa budda an yatadahar inuu isdaahiriya waa lagama maarmaan an yaطuufa bilbeyt mana laha oo kaleo xalaaluma aha inuu beytka alle dawaafo iyaduna sidaa weeye waayo dawaafku waa salaad ilaahay subxaana wa tacaala hadalka uu dadka u baneeyey iyo waxyaaba la ah markaa xukum salaadeed oo kale fii bacdi اlwujuuh ka qaadataa oo xagga dahaaradu ka marka laabudda min dahaara walaa yamasa اlmusxaf musxafkana taaban maaya buuli musxafkana ma taabanayo buuli adu waa mas'ala khilaafiya masalada musxafku ma la taabanaya mise lama taabanayo oo an laa yamasa alqur'aana ilaa daahir iyo aayadda qur'aanka ah iyo ma ku filan tahay marka iyo xadiiska nebiga an laa yamasa alqur'aana ilaa daahir iyo laa yamasahu ila almudaharuun mayay ku filan yihiin oo daliil ma ugu filan yihiin mise kuma filla ahlulcilmiga jumhuurkooda in badani waxay mareen inaanay taabanayn musxafka qofka aan dahaaro qabin ahlulcilmiga in badanina waxay mareen inuu taaban karo oo waxay ahay nebigu sala allah aleh wasalam meeluu ugu diidey ile intaa qur'aanka waa la qorayey tan iyo maalintuu soo degay waa la qorayey mar baa jiray xitaa sunnada la joojiyey qoraddeedoo laiyo isku khaldamin laakiin qur'aanka marna lama joojin mar kasta waa la qorayey markaa meel nebigu yidhi sala allahu aleh wasalam qofka xadaska qaba oo ha isku taaban intaana waxa weeyaan saxaabadu ay xadas qabayeen oo dumarkuna xaydku dee shay un katabahu llahu calaa banaati aadam uu yahay shay alla u qadaray halulaha ilmo nebi aadan oo ay xaydayeen meel loogu diiday aan la garanayn meel la yidhi kii weyse ka jabtaayoo kitaabka ama warqadda yare qur-aanka lagu qoray ama shayga lagu qoray ha u dhowaani ha taaban ila xukmulmusxaf buu qaadanaya looxi xitaa ha taaban la yidhi ma jirto marka waxay yidhaahdeen war calaa wajhi lkaraaha waa yeelaynaa waa laga fiican yahay waa sax waa yeelaynaa laakiin waa taxriim waa muxaram te muxaram wax hawl yar maaha bay yidhahdeen adiladan aa sheegaysaana kuma filla waana la dabaqi lahaado way muuqan lahayd ummadda ilaahay ila qur'aan bay ahlulqur'aan bay wada ahaayeen iyadoo la war ha u dhowaanina haddaa weysadood ka jabto marka runtii calaa sabiil alixtiyaad iyo dadaalahaan iyo in laga fiican yahay mooyaane calaa wajhi taxriim in la gaadhsiiyo ilama xoog badna ilama xoog badna wax markaa daliiloo ku cad oo masalada nas ku ahina ma jiro sidaa daraaddeed waxaynu leenahay waa laga fiican yahay laakiin hadday taabto dhibaata kuma jirto wayaziidu man calayhi xadaثun akbar wuxuu la dheeraad noqonayaa buu yidhi ciddii xadas weyne saaran tahay oo wax maydhi waajibiya ama xayd ha noqdo ama jinaabo ha noqdo ama wax kale ha noqdo ciddii wax maydhi waajibiyaa saaran tahay waxa markaa lagu yeelanayaa an laa yaqra'a shaya min alqur'aan qur'aanka wax ka mida inaanu akhriyin musxaf taabashay markii ola taagnay iminkana qur'aanka xitaa bidahri qaybna ha noqoto eh oo xifdi ahaanba ha ku hayeeh inaanu akhriyi karin laakiin runtii iyada lafteedu waxba saxiix maaha wuu akhrin karaa wuu akhrin karaa waayo meel loogu diidey oo daliil ku ansaxay xadiiska ugu dhowaa xadiiska tilmaamaya nebiga jinaabo waxaan ahayn uma diidi jirin qur'aanka xadiiska marka la ansixiyaba ee ahlulcilmiga daa'ifada ansixisay dariiqooda la maro kuma cadda calaa wajhi taxriim inuu u daynayey inay laga fiican yahay dahaaro la'aan in lagu akhriyana inaba waa qarsanna laakiin xaaraan miyay tusinaysaa ficilka nebiga waayo qowl lagama hayo ha akhriyana lagama hayo ee nebigu markuu jinaabada qaba qur-aanka ma akhriyi jirin ficilkaasi tarkiga ahi muxuu faa'iidaynaya ma taxriim buu faa'iideynayaa mise in laga fiican yahay yacnii waa mas'ale ijtihaad saa'iqu noqonaysa waxaana ila xoog badan inaanay dhib lahayn inuu akhriyo nebiguna waa caddayn lahaa waayo ummadda muslimiintu intaa qur'aanka waa akhrinayaan ajarka badan ee ku soo arooray ee intaasuu daliil ku yimina nebigu waa u sheegay meel qoru uu ku yidhi war ajarkaasaa ka helaysaan laakiin hoy markaa dahaaro la adihiin ha akhriyina gabadha xaydka qabta ay isugu dhawaan qur-aanka waxaan kuu sheegayaa ajar badan baa ku jira laakiin dumarka xuyadka ahi ka fogaadeen sida nebigu axkaamta kaleba u caddeeyey ee uu yidhi salaaddu waa idinka xaaraam ee uu yidhi soomtu waa idinka xaaraan ee uu yidhi musallaha salaadda lagu tukanayo kaalaya laakiin ha dhexgelina dadkii salaadda ka durka oo salaad ahaan nabadgeliya waxaa weeye meel quro uu ku yidhi afkiinna qur-aanka ka dhowra marka dumar waa idinku dhaco ama raggoo iyo dumarba janaabadu idinku dhacdo ama weysadu idinka jabto qur-aanka afkiina ka ilaaliya abadan ma jirto mar haddaanay jirin xitaa xadiiskaa marka la ansixiyo ila hada nebiga janaabo waxaan ahayn qur-aanka uma diidi jirin maxay ugu diiday baa la odhanayaa xaaraan buu u oo idinkana wuxuu idinku yidhi war iska daaye ila intaa janaabaa la gelaye oo raggu xaasli u badnaaye muxuu idinku yidhi marka hada waxba naguma odhan laakiin ficilkiisun baanu sheegnay isagu marka jiraamadu ku dhacdo qur ma aqri jirin bes waxaynu leenahay sidaa nebiga in la yeelaa waa sida u fiican laakiin miyay xaaraan tusinaysaa idila qirnay saasaa fiican sidaa nebiga inaan axwaya inaan akhriyin laakiin hal hiya calaa wajhi الtaxriim am calaa wajhi اlkaraaha ma si laga wacan yahayba mise waaba muxaram sharcan mee ficilkaasi muxaram ma faa'iidaynayo marka muxaram ma faa'iidaynayo laakiin waxaynu leenahay way bannaan tahay laakiin waa laga wacanya walaa yalbathu ku nagaan maayo fi lmasjidi bilaa wuduu masaajidka weysela'aan ugu nagaan maayo waxaana la og yahay saxaabada qayb dhan oo seexan jirtay masaajidka nebiga waayahay markaa kolley ashyaadan ay ka tartiibinayaan in badan oo ka mid ahi daliilkeedu ma cadda wataziidu waxay la dheeraad tahay alxaa'idu gabadhii caadada qabtay iyo wanufasaa tii afartanbaxa iyo dhiigdhalmada qabtay annahaa iyadu laa tasuumu ma ijmaacan walaa yaxilu waطuhaa iyadana ishkaal maleh galmadeeduna xalaal ma aha gabadh xayd qabta looma galmoon karo gabadh dhashayna waan aan dhiiggii dhalmadu ka go'inna looma galmoon karo iyadana taasi waa bitifaac walaa alaaquhaa in la furaana xalaal ma aha iyaduna waa sax wey waa sidaa wey in la furaana xalaal maaha oo gabadha xaa'idada ah in la furaa sax maaha haddii la furo dalaaqu ma dhacaya mise ma dhacayo waa mas'ale khilaafiya bayna ahli اlcilmi qolo tidhi ma dhacayana waa jiraan oo aada ugu xoog xoogsaday sida ibnuqayim aljawsiya hadyiga iyo kitaabkiisa la yidhaahdo markaa zaad almucaad fi hadyi khayr اlcibaad iyo maalan ibnu xasmi oo kale iyo muxallaha qolooyin ku xoog xoogsaday baa jira oo yidhi dhici mayso qolooyin xagga ku xoog xoogsadaena waa jiraan runtii waxaana xoog badan inay dhacayso maca taxriimihi iyadoo xaraam noqodkiisa lala qabo inay dhacayso waxaana si laa nadiira laha u baxsiyey masalada si aan si u dhigantaa jirin sheikh albani oo kale raxmat ullaahi calayh kitaabkiisa irwaaulkhaliilka juska toddobaad baxsi laa nadiira laha ayuu masalada dhigay markuu xadiiskii nebigu sala اllah alay waslam abdillahi bnu cumar inuu yidhi murhu falyuraajix falyuraajixa yacnii amra ha soo ceshada gabadha eh uu cumar ku lahaa xadiiskaa markuu fasirayey iyo marka riwaayaadka walam yaraha shay-an waxba uma arag iyo waxusiba tadliiqa riwaayaadka noocaa tilmaamaya <clears throat> qaab markaa tarjiix ah oo aad u la leh oo sida labada qoloba qowlkooda u xoog badan yahay <clears throat> laakiin usii kala miisaan badan yahay qowlka yidhi waa dhacaya ayuu muujiyey waxaa laftiisu baxsi laa nadiira lahu masalada kale mustafa alcadowi kitaabkiisa aljaamic liaxkaam الnisa juska afraad laftiisu baxsun laa nadiira lahu buu dhigay oo masalada ku saabsan dalaaqa ma dhacaya mise ma dhacayo oo uu tilmaamay inuu dhacayo maca taxriimihi iyadoo xaaraam noqodka lala qabo oo aynu leenahay waa dalaaqu bidca gabadha oo waxa weeye xayd wadata <clears throat> in markaa la furaa waa dalaaqu bidca oo ahlulcilmigu dalaaqa waxay u qaylmiyaan dalaaqu sunna iyo dalaaqu bidca iyo miday yidhahdaan laysa bisunnatin walaa bibidcatin bacdu ahlilcilm oo shaaficiyadiiy ka mid yihi oo laba ka dhexeeye ay ka dhigaan laakiin runtii kaa ay leeyihiin laysa bisunnatin walaa bibidcatinna laftiisu waa iska istilaaxi waxa weeye qaybta sunnadu gelayaadoo ugama jeedaan waxa jira wax aan wax bannaan iyo waxaan bannaanayn toona ahayn ila bidcaduna waa muxaram sharcan waa waxaan bannaanayn sunnaduna waa wixii bannaanaa ee sharciga ahaa marka ugama jeedaan waa sidaa jirtay waxay uga jeedaan isilaax ahaan maadaamoo dumarkii loo qaybiyey gabadh markaa maalan loo tegey oo loo galmooday nooca xaydka heshana ah dalaaqeedu inuu bidco iyo sunna ka suuragel yahay dumarka wixii intaa ka soo hadhayna ama qabla dukhuul la furo ama waxa weeyaan nooc xaydba aan lahayn ah ha gaboobeen ama ha yaryaraadeene ama nooca uurka leh nuuc iyadaa aan gabadh waxa weeye markaa xaydkuna ka suuragel yahay loona tegey uur madhanena markaa ah intaa qoladii la odhan jiray wixii aan ahayn ayay waxay u yaqaanaan bidco iyo sunno maaha iyagoo uga jeedaa sharcigaa banneeyey laakiin istilaaxaa hore kuma dhaboobayso waayo nebigaa yidhi طalliqhaa طaahiran aw xaamilan gabadha waxaad furtaa iyadoo daahir ah ama iyadoo uur leh xadiiska saxiixa marka maadaama nebiguba yidhi xaamilan waa lagu furaya gabadh uur leh de waa sunne waa sidii nebigu amray wey aliqhaa daahiran aw xaamilan misna maxay yidhaahdeen طalaaqu اlxaamil laysa bisunna walaa bibidca sunna iyo bidcatoona maaha waana og yihin nebigu inuu saa yidhi waxay uga jeedaan istilaaxaanay guda istilaaxaan u xadidnay sunnada iyo bidcada oo ahaa gabadh xayd ka suurageliyahoo nooca xaydka hela ah uur madhanena ah lanana guri galay waxa weeye ta noocaasi ah iyadoo aan la isticmaalin xayd dabadiya haddii lagu furo yusamaa markaa sunna haddii xayd dhexdii lagu furo ama waxa weeyaan xaydka dabadii inta loo tago la furana yusamaa bidca marka intay uga jeedaan waa intaa waa iska istilaaxi ugama jeedaan sharcigaan amrin iyo sharcigaanay ku bannaanin midna ugama jeedaan marka gabadhii in la furaa fii xaali xaydiha waa muxaram cala alqowl saxiix dalaaqaasi isagoo muxarama misna waa dhacaya waa muxaram misna waa dhacaya qofkaasi xaaraan buu ku kacay laakiin dalaaqii wuu dhacaya oo dalaaqu bidca yaqac cala alqowl saxiix culimmadaasi qolo diidan oo culimmadii casrigana sheekh ibnu cuthaymiin iyo ka mid yahay oo ku xoog xoogsanaya dhici maayo waa jiraa laakiin saxiixu waa inuu dhacayo baab اlxayd xaydka baabkiisii hada maxaluh wاlaslu fi اdami aladi yusiibu اlmar'a annahu xayd asalku dhiigga ku dhaca gabadha ee asiiba waa inuu xayd yahay bilaa xaddin innagaan xad u yeelaynin oo bilaa xaddin xad la'aan lisinihi da'diisa la xadeeyo iyo walaa qadrihi qadarkiisa la xadeeyo iyo walaa takarurihi takarrurkiisa waxa weeye la shardiyo oo lasoo markaa la xadeeyo midnaba inagaan xadaynaynin dhiigga gabadha ku dhacaa asalku waa inuu xayd yahay haddii gabadh yari dhiigba ka yimaado waxa weeye in la yidhaahdo nabal hadasug inuu soo noqnoqdo ilaa laba saddex jeer hadduu sidaa ku soo noqdaa buu xayd noqonaya suuragal maa marka koobaadee uu ka yimaadaba waxaynu leenahay buu yidhi waa xayd asalku waa inuu xayd yahay da'na ku xidhi mayno odhan mayno sagaal jir markay gaadho ayuunbaa xayd la xisaabin kara hadduu sideed jir dhiigu ku bilaabo xayd maaha odhan mayno buu leey xad u goyn mayno waayo daliil baanay lahayn waxaa lagu ogaaday sagaalkan sano iyo waxyaabaha la mid ahna waa waxa ahlulcilmigu istiqraaga ay yidhahdaan istiqraa dabagal shayga lagu samayo istiqraaguna min aladila waa ku jira hadduu istiqraa kulliya yahay istiqraa shaygaa la dabagalay oo lasoo koobay ilamaa suuradaa hadda laysku hayo mooyaane hadduu yahay waa xuja weey laakiin markuu istiqraa jus'iya yahay dadka qayb ka midun baa laga ogaaday oo marka imaamu shaafici oo kale leeyahay dumarku sagaal jir wax ka yar xayd kuma helaan dee dumarkuu ogaaday wax kooban bay ahaayeen shiikhu marna ciraaq buu joogay marna xijaas iyo intan masar buu joogay inta uu joogayba waa in kooban wey imanka ciraaq ilaa masar waynu fahmaynaa waddanka intay ka tahay markaa dumarkii reer yurub iyo kuwii waxa weeye markaa australia iyo qaaradahan kale ama africa dumarkii afrikaanka masarba dee africa ha noqoto ee aasiya inteedii badnayd yani waxa weeye wax fara badan baa maqan america yani qaaradii qaybo dhan baa maqan marka intuu arkay baa koobanba marka istiqraaga intaa haddii lagu sameeyo waa istiqraa jusya waa qayb ka ba ah baa dabagal lagu sameeyey lakiin dumarkii qaybo dhan baa maqan marka xujo ma noqonayo oo in la yidhaahdo dumarka intaa jooga si kasta hawshooda u baadhnoo gabadh intaa ka yaroo xayd heshay ma jirto de kuwa america miyaad baadhay ama kuwa reer yurub miyaad ogaatay intay ku helaan berigaana dunidu saa isuguma furnayn oo xajka de waa la iman jiroo meel kasta waa laga imanayay laakiin waa ummaddu way dhibanayd intay wakhtigay imanayso iyo intaad ka arkayso iyo hawsheedu way iska adkayd markaasi aawadeed buu shiikhuu leeyahy war mar haddaynaan daliil haynin da aanu u jarayno iyo qadar aanu odhanayno habeen iyo maalin hadduu wadataa uunbuu yahay xayd haddii kale maaha waxa weeye iyo takarur aanu shardinayno oo odhanayno waa soo noqnoqdaa dhiiggu markuu gabadha ka imanayo si aanu xayd u isticmaal u ictibaarino midnaba sax maaha buu leeyay ee dhiigga gabadha ka soo baxa alaslu annahu xayd ilamaa in wax kaloo ka sarfiya inaanu xaydki ahayn ay caddaato mooyaan ilaa in adbaqa damu ilamaa dhiiggu inuu istimraaro mooyaan adbaqa bimacnaa istamara in dhiiggu joogteeyo uu daboolo cala almar'ati gabadha dhiiggii inuu gabadha wakhtigeediibaa qaata mooyaane aw amase wakhtigeedii oo dhan ma qaadane saara wuxuu noqday laa yanqadicu midaan ka go'aynin canha iyada xaggeeda ilaa yasiiran in yar mooyaane wakhtiyuu ka go'aa laakiin waa wakhti kooban oo aan macno badan lahayn laba saddex casho ayuu ka go'aa oo markay tahayd gabadhiinaan waran oo sidaad xaydka ku heshaa ayay ku leedahay dhiiguunba iska soconaya bishii maalin iyo labu iga maqnaa deedna waa iska socdaa uun kaasi markaa xayd maaha waa istixaada dhabar fur baa gabadhaa ku dhacay oo fa innahaa iyadu tasiiru waxay noqonaysaa mustaxaada dhabar fur mid qabta marka wuxuu leeyahay haddii dhiiggu wakhtiga gabadhaba qaato habeen maalin iska soconaya dee gabadhaasi waa mustaxaada dhabar fur baa ku dhacay haddii waxa weeye wakhtigii kama wada qaadanee wakhti aad u yar oo gabadhu marna inay daahir tahay marna xayd heshaa waa bilijmac laba iskuma hayso wakti aan daahir ictibaara lahayn oo aad u kooban baa sanadkiiba ama bishiiba maalin bay ka maqnaa wax noocaasa oo wixii wey waxay noqotay waxaan la odhan karaynin waa daahir caadiya ah, gabadhanba soo mara waa maalmo kooban markaana waa la mid oo alxukmu lilaklabi walakhar xagga badan baa la siinayaadoo waxa weeye waa mustaxaada laakiin wuxuu leeyahay sidii shaaficiyada iyo odhan mayno maalinta lix iyo tobnaad hadduu gaadho waa mustaxaada shan iyo toban baanu ogolla waayo han iyo tobankanay sheegayaan waa istiqraac jusiya ah. waa dumarka inta la waraystay ayaa la waa'ay gabadh shan iyo toban ka badisay waana inagii sheegayno dee dumarka intay ogaadeen way kooban yahay ille wakhtigan caalamku hadda uu gobol qura oo kale noqday ee si yar loo ogaan karayo to yurub joogtiyo to america joogtiyo to africa joogta la odhan karayo haddada haddii waxa weeye technolojiyadan casrigaa daqiiqada la geliyo caalamka halka u dambeeye isaga soo jawaabaya dee maaha wadaadku intuu wax ka ogaanayay waa reer tolkii iyo inahaa u maray ayuu dumarkooda wax ka ogaanaya laakiin dumarradii kale iyo bay-ooyinkii kale iyo dhaqamadii kale ee dhulkaa dabeecadahuna waxyaabo badan bay ka bedelaan dumarka eh jawigaa iyo hawadaa kala jaadkaa ah. waxba warkamu hayn marka istiqraaga jus'igaahi xujo ma noqdo istiqraaga taamka ah ayaa xujo ah faqad amarahaa wuu amray annabiyu sala allahu aleh an tajlisa inay fadhiisato gabadha mustaxaadada ahi caadataha ay in kaanat muctaada hadday gabadh caado le tahay hadduu dhiigguna iska soconayo maalmihii caadadeedana waxay ka dhigaysaa xayd inta kalena xukmu daahiraat salaadeedii bay tukanaysaa ninkeedii bay kulmayaan soomteedii bay wadanaysaa u ta xukmu daahiraat weeye fain lam yakun laha caada haddaanay caadaba lahayn oo horeba caado uma lahayn ee haddaabuu dhiiggu ku bilaabo waa mubtadaaba haddaabuu ku bilaabo deedna markiiba dhabarfur buu noqday ba fa ilaa tamyiizihaa bay ku dhaqmi tamyiizkiisa haddii dhiiggii kala soocmayo oo marna qaab madow oo waxa weeyaan ur samaynaya iyo sifad oo noocii xaydkii la yaqaanay abaa ka imanaya marna dhiig casoo iska caadiya ayaa ka imanaya markaasoo kale waxay noqonaysaa dhiiggan xaydka shabbahana inay xayd ka dhigto midabka noocaasay intuu soconayo dhiiggan kale iska caadigaana inay istixaado ka dhigto oo ay sidaa ugu dhaqanto fain lam yakun laha tamyiiz haddaanay tamyiizba lahayn failaa caadati الnisaءi اlhaaliba caadada nisaaga ama caadada dumarka haalibkiisa ayay raaci oo ah sittata ayaam aw sabcata ayaam wallahu aclam lix maalmood aba toddoba maalmood marka shiikhu intaa uu ku ururiyey ayaa ugu fiican xitaa mutaxayirada ay sheegaan allatii xayarat اlfaqiih waxa weeya taasoo faqiiha wariirisay ow xayarat binafsiha ama nafteedaba u wareerto iyadu isku dawakday mutaxayiradatay yidhaahdaan ama iyadaa wareersan ama culimmaday wariirisaa ha la yidhaahdee tan noocaasiya xitaa saddexdan ka bixi mayso saddexdan ka bixi mayso marka baabku xoogaa hawshiisu iska leeyay lakiin intaa shiikhu ku ururiyey ayaa marka min xaysuladilla la eego nuxurku ku ururaya dumarkuba ina intaa aanay ka baxayn waa laga yaabaa mid kastaaba hoosta laba inay ka sii tahay ta caadadale laba inay ka tahay ta waxa weeye waa la sii kala guri karaa oo ilaa toddobaa loo laysugu ururiyaa marka la damco la kala saaro laakiin hadda halkaynu ku kala saari lahayn ma aha ee halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam